alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu ku jiray baabkii shanaad oo alitlaaq waltaqyiid oo ka mida kitaabkii duruusu albalaaqa waxaynu joognay adawaadka shardiga marka la isticmaalo in iyo idaa iyo low iyo macaanida looga kala jeedo marba macnaha loo isticmaalayo in iyo idaa waxaa loo isticmaalaa shardi mustaqbali ah oo soo socda aan weli dhicin lowna waxaa loo isticmaalaa sharti maadiyo tegey marka midba waxa weeye nooc baa loo isticmaalaa midna wixii mustaqbaliya soo socdaa loo isticmaalaa waa in iyo idaa in lagu shardinayo midna waxaa loo isticmaalaa wax tegey in shardiga lagu xidhayo oo waa lowda sidaas aawadeed waxa uu tilmaameen mashaayikhdu raximahumullah in in iyo idaa ay badan tahay in la geliyo mudaaric in mudaaric markaa in la geliyaa ay badan tahay dabeedna markaa misaalle ayuu dhigay lowdana maadaama maadi loo isticmaalo waxa badan in maadi la geliyo walow shaaa la hadaakum ajmaciin ayaa ka mid ah misaallada aynu sheegnay oo misaalkaasaa inoo qornaa misaallo kalena waa jiraano badan waxaynu soo aragnay farqiga u dhaxeeya in iyo idaa iyagoo shardinimo faa'iidaynaya haddana in loo isticmaalo in wixii laga shakisan yahay dhicitaankiis oo aan la hubin in loo isticmaalo ee ay dhici karto inuu dhaco iyo inayna dhicin mid walba idaadana in loo isticmaalo wixii la hubo dhicitaankiis ee ilaaba ilaa dhacaya amaba haalib ay tahay inuu dhaco marka khaalibkii iyo naadirkii waxaa loo kala isticmaalay in iyo idaadii ayaa loo kala isticmaalay masaladaa waa tilmaanaa waxaa laga yaabaa ishkaal in la soo arooriyo la yidhaahdo dee ilaahay wuxuu ka shakisan yahay ma jiro wax walba wuxuu og yahay siday noqonayso wuxuu og yahay si qadci oo dhab ah ayuu og yahay in see loo odhanayaa wax laga shakisan yaha loo isticmaalaa iyadoo ilaahay aanu waxbaba ka shakin ee wax walba uu qadci u og yahay jawaabteedu waxay tahay qur'aanku wuxuu ku yimi luqadii carbeed ama lisaankii carbeed buu ku yimi luqada carbeed baana macnaha loogu isticmaali jiray marka waxaa laga eegayaa khitaabkan maadaamuu carabi yahay macnahan inuu asal u yahay oo luqada carbeed sidii loogu yaqaanay inuu ku soo arooraayo ashyaada shakiguna wuxuu u dhacayaa nisbada makhluuqa ayuu u dhacayaa ee nisbada ilaahay shakigu u dhici maayo waayo ilaahay wax walba wuxuu og yahay xaqiiqa ahaan siday tahay iyo siday noqonayso iyo inaynay noqonaynin ayuu ilaahay og yahay masalan ashyaada qaarkood oo aan dhacaynin oo inay dhacdaaba aynay suuragal ahayn ayaa inta la geliyaa waxaa ka mida ah masalan qawluhu tacaalaa walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin ilaahay wuxuu yidhi waxaa lagu waxyooday nebi muxammedow sala allahu alayh wasalam nebi kastana waxaa gaarkiisa loogu waxyooday oo mid walba gaarkiisa loogu yidhi adigana lagugu yidhi lain ashrakta ilaahay baan ku la in ashrakta haddaad shirki yeesho oo ilaahay cibaadadiisii cid kale la wadaajiso layaxbadanna bure oo bure oo waa buraya camaluka camalkaagu walatakuunanna waxaad ka mid noqonaysaa ka mid noqonaysaa ka mid noqonaysaa min alkhaasiriin miyay dhici kartaa nebi nebiyada ilaahay ka midi inuu shirki ku dhacaa miyay dhici kartaa ou gaaloobaa maya xaashaa wakalla nebi ilaahay kuu doonaba ha noqdee inuu gaaloobaa wax suuragala ma aha mana dhici karto sidaas aawadeed bay culammada mufasiriintu markay aayadda fasirayaan ay leeyihiin waa sharti waashartu laa yastalzimu lwuquuc waxay u jeedaan shardiga bi'in ma aha shardi oo dhan shardi weeyo oo shardigu ma keensado ashardu bi'in baa loo jeedaaye dhicitaan ma laasimsanayo ma keensanayo ee wax mustaxiil aan dhiciba karin ayaa inta shardiyadaa lagu xidhi karaa waana mustaxiil nebi nebiyada ilaahay ka midii inuu gaaloobaa waa mustaxiiloo wax dhici karma haddana macnuhu wuxuu dhacayaa yaa inay dhicine laakiin hadday dhici lahayd oo laga soo qaadi lahaa inay dhici lahayd waxaa ka iman lahayd camalkaagu inuu buro marka idaa lama gelin ee in baa la geliyey markaa shay aan dhacaynba inta waa la geliyaa oo waa lagu xidhaa shay ay dhici karto inuu dhacay iyo inaanu dhicin mid walbana waa lagu xidhaa marmar naadirana waa dhacdaa khilaaf al asli inay ku timaado taas isagaa inoo sheegi doona waxay yidhahdeen mu'allifiintu raximahumullah wa calaa daalika falaxwaalu naadiratu tudkaru fii xayizi'in sidaa marka lagu socdo aynu soo taqriirinoo soo sheegnay falaxwaalu naadiratu xaaladaha naadirka ahi ee yari ee dhifta ahi ee si naadira un u dhacaya tudkaru waa la sheegaa fii xayizi in in iyagoo shardigooda ku guda jira ayaa lagu sheegaa oo in baa la geliyaa waalkasiiratu fii xayizi ida axwaasha faraha badan loo dhicitaankeedu badan yahoo ana yagana waa la sheegaayo waxaa lagu sheegaa fii xayizi ida idaada shardiyada ah iyagoo siyaaqooda ku jira ayaa lagu sheegaa wa min daalika qowluhu tacaala noocaas waxaa ka mid a ah hadalkiisa allah uu yidhi faidaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lanaa haadih faidaa jaa'athum markay u timaaddo gaaladii nimankii markaa ka gaaloobay nebi muuse iyo ka gaaloobay ee loo soo diray markay u timaaddo alxasanatu wanaag markuu u yimaado sida barwaaqo ama caafimaad yacni markaa wax wanaagsan helaan qaaluu lanaa haadih waxay yidhaahdaan tani annagay noo sugnaatay lanaa annagoo keliyay noo sugnaatay haadihi tani waxay faa'iidaynaysaa takhsiis waa taqdiimu maa xaquhu ta'khiir wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo in la soo hormariyo taasina waxay keensataa xasri bay keensataa sidaynu hore u soo marray dibna inooga iman doonto in sha allah wa in tusibhum sayi'atun wa in tusibhum hadday haleesho sayi'atun xumaani hadday haleesho yatayaruu bimuusaa waman macah yatayaruu waxay baasaysanayaan bimuusaa nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam waman macah iyo cidda nebi muuse wehelisa ayay baasaysanayaan oo odhanayaan belaayaba noogama kiin horrayn waxaa sheegaysaan baa noogu wacan masaa'ibkiiyo dhibaatada iyo beleda falikowni majii'i alxasanati muxaqaqan xasanada imaatinkeedu ama wanaagga imaatinkiisu ahaanshuhu ahaaday daraaddeed muxaqaqan mid markaa la xaqiijiyo dhab ah id ilmuraadu biha waayo waxa looga jeedaa wuxuu ahaaday mutlaqulxasana xasano sii daysan buu ahaaday xasanadaa sii daysanoo ashaamilu lianwaacin kasiira cammimaya oo wada gaadhaya noocyaal badan xasano oo dhan baa soo gelisa nooca xasano oo dhan ayaa soo gelaysa kamaa yufhamu sida laga fahmaayo min altacriifi macrifaynta la macrifeeyey bialil jinsiya lagu macrifeeyey ashii jinsiyada ahayd bial aljinsiyati odhan maysid waa hamsatulwasli hamsada al ku jirtaa sidaas aawadee iltiqaa'u saakinayn baa loo xarakaynaya bialiljinsiya waa inaad tidhahdaa hamsatulwasli haddaan hadal laga bilaabin in la akhriyaa saa'iq maaho jaa'is maaha bialiljinsiya ashii jinsiyada ahayd macrifada lagu macrifeeyey daraaddeed in laga fahmaayo sida looga fahmaayo intaa wuxuu u keenay muctarid ahaan buu u keenay saas aawadeed baa shartataanka labada jiitinood hareeraha looga mariyey oo wuxuu doonayaa inuu ku caddeeyo xasanadu imaatinkay imanaysaa inay muxaqaq tahay xaggee laga garta markaasuu wuxuu kuu sheegay xasanadu inay tahay nooc gaara inaan loo jeedin ee wax kastoo wanaagsan oo adduunyo ay helaan hadday caafimaad tahay ubadkii hadday tahay hadday tahay barwaaqo hadday tahay hadday tahay waxa weeye xoolaha u bata hadday tahay yacni wax kastoo wanaaga oo ay helaan ayay marka cammimaysa wanaagyaalkaa inay helayaanna dee waa noocyaal badanoo nicamka ilaahay addoommada saasay ugu shubmayaan wa in tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha haddaad istidhahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobi karaysaan haddii qofka xataa nooc dhibaatiya haleelo maaha nicam inuu ka madhan yahay maaha nicmooyin kaloo badan buu haystaa qof baa laga yaabaa xoola la'aan inay hayso xoola la'aan inay haysaa ma sheegayso nicmo inuu ka madhan yahay oo quwada iyo xoogga uu leeyahay waa nicmo ilaahay caafimaadku waa nicmo caqligi waa nicmo magac markaa in loo yeelay waa nicmo yacni markaa in eh, masaa'ibka laga hayay waa nicmo yacni nicmooyinku waa fara badan yihiinoo wax la tirin kara maaha yacni jidhkiisa haddii laga eego xubin kastaba ilaahay caafimaadku u geliya waa nicmo gaara marka nicamkii ilaahay waa fara badan yihi wanaaggu imaantinkuu imanaya ahaanshaha uu ahaaday muxaqaqan mid xaqiiqo oo dhaba uu ahaaday hee dukira maca idaa waxaa la sheegay idaala jirkeeda wa cubbira canhu bilmaadi waxaana laga cabbiray maadi baa laga cabbiray walikowni majii'i sayi'ati naadiran xumaantu imaatinkay u imanaysaa ahaanshahay ahaatay daraaddeed naadiran mid yar oo naadir ah oo qaliil ah ama dhif ah markaasuu dabeedna kuu fasiray dhibaata inay timaaddaa oo ay dadka ku timaaddaa siday naadir u tahay idilmuraadu biha jumlo muctariduu ku fasirayaa sababtu waxay ahaatay ka looga jeedo sayi'adu nawcun makhsuusun waa nooc gaara oo xumaanaha ka mid ah nooc gaara inay tahayna waxaa laga qaadanayaa kamaa yufhamu min altankiir sida laga fahmaayo nakiraynta la nakireeyey wa huwa aljadbu waxaana looga jeedaa nooca gaarka ah abaarta ayaa looga jeedaa oo markii xasanada la sheegayo waa la macrifeeyey faidaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lanaa haadih markii sayi'ada la sheegayana waa la nakirey wa in tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macah walikowni majii'i sayi'ati sayi'adu imaatinka uu imanaya ahaanshahay ahaatay daraaddeed naadiran naadira ay ahaatay mid qaliiloo yar hee dukira taa daraaddeed baa dukira loo sheegay maca in lafdigaa la sheegay maca in ila jirkeed la sheegay wa cubbira canhu bilmudaarici waxaana laga cabbiray oo lagu sheegay lafdi mudaarica xasanada markii la sheegayeyna maadi baa lagu cabbiray fa fil aayati aayadda waxaa ku sugan min wasfihim sifayntooda lagu sifaynaya ah biinkaari nnicami nicmooyinka inay dafirayaan oo diidayaan wa shiddati taxaamuli calaa muusa calayhi asalaam iyo inay markaa taxamul ku oo ay doonayaan wax walba inay nebi muuse iska saaraan weliba si adag arrinkaa ay isugu dayayaan waxaa ku sugan maa laa yakhfaa waxaan qarsoomayn baa ku sugan mashaayikhdu waxay tilmaamayaan mu'allifiinta kitaabka qoray raximahum ullah iyo idaa markay soo taqriiriyeen midna in loo isticmaalo waxa la hubo inuu dhacaayo ama lagu rajo badan yahay inuu dhacaayo in idaada la geliyo waxa aan la hubin ama naadirka ana in inta la geliyo ama laga shakisan yahay in inta la geliyo waana dhacdaa shay markaa waxa weeye aan dhacaynin in intii la geliyaa waa dhacdaa saynu tusaalaynay laakiin waxaa laga ogaaday in inay dhacdaa aynay suuragal ahayn daliil khaarijiyaa laga ogaaday yani miduu lafdigani ku tusiyey ma aha khusuuskiis oo nebiyada in shirki aanu ka dhici karin waxaa lagu ogaaday adilla khaarijiya marka xaaladaha naadirkaa sidii loo gelin jiray inta ayaa in la geliyey iyadoo inay dhacdaaba ayna dhici karin laakiin inay dhici karin waxaa lagu ogaaday adilla khaarijiya mashaayikhdii markaa waxay yidhaahdeen shaygii ruuxu marka uu jaazim yahay oo goynaayo oo uu leeyahay saasay noqonaysa ama kal jaazimi uu yahay sidii mid goynaya oo qatcinaya oo kale uu ka dhigan yahay idaadaa la geliyaa shaygii uu ka shakisan yahay ama naadir ay tahay inay dhacdana inta ayaa la geliya haddaba waxay tusaaleeyeen axwaashii khaalibka ahayd iyo axwaashii naadirka ahayd yacnii midba midbaa loo isticmaalaa alaxwaalu naadira waxaa la gelinayaa in waayo shayga naadirki ma inuu dhacaa haaliba mise inaanu dhicin dee inaanu dhicin maadaama shayga dhifkee qaliilka ahi dhicitaankiisu uu yar yahay inuu baaqdaana ay suuroobi karto waxaa ansab u ah in in la geliyo shaygii haalibkee dhicitaankiisu fara badan yahayna waxaa la geliyaa idaada ayaa la geliyaa waayo shaygu hadduu haalib yahay wuxuu ka dhigan yahay kaannahu yaqac sidii wax dhacayoo kaleu ka dhigan yahay wahaakada saas aawadee aayaddan bay soo qaateen mashaayikhdu fa idaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lanaa haadih qisadii nebi muuse iyo qowmkiisa ayay ku saabsanayd marka wanaag u yimaado qaaluu lanaa haadih tani annaga noo sugnaatay yidhahdaan xasanada markii la sheegayay idaa ayaa la isticmaalay oo fii xayizi idaa bay ku jirtaa xasanadiina waa la macrifeeyey oo al baa la geliyey si ay ugu dhacdo xasano oo dhan waayo xasanadii waa anwaac badan noocyadii dhammaantood si ay u soo galaan ayay markaa noqonaysaa in idaada loo geliyey markii sayi'ada la sheegaayey waxaa la geliyey in baa la geliyey ta hore ficilkii waxaa laga dhigay maadi shayga maadigee dhacayna wuxuu ka dhigan yahay dee waa muxaqaqulwuquuc oo kale marka shardigu ha ka dhigo mustaqbali ha ka dhigee waxaa laga tilmaamayaa kaannahu kal maadi inuu la mid yahay litaxaquqi wuquuci inuu maadiga la mid yahay siday uu xaqiiqo tahay dhicitaanku dhacayo markii sayi'ada la sheegaya waa la nakiriyey waayo nooc makhsuusa oo sayi'aadka ka midaa ah loo jeedaa in baana la geliyey intana shayga aan la hubin dhicitaankiisa ayaa luqada carbeed lagu yaqaanay in la geliyo ficilkiina waxaa laga dhigay mudaaric shayga mudaaricaana nisbada xagga makhluuqa marka la eego dee ma oga waxaan markaa mudaaric ahe eh, mustaqbaligee soo socdaa inuu dhici doono kama warqabaan taa lafteeda waxaa ku jirta tilmaan la tilmaamayo sayi'adani inay naadir tahay xaalada naadirun in laga yaabo inay dhacdo inay dhacdo inayna dhicinna inay dhex taallo haddayba dhacdo inay sidan odhanayaan yatayaruu bimuusa waman macah marka inta iyo idaada saasaa loogu kala isticmaalaa culamaduna waxay yidhaahdeen taasi waa aqlabi oo waxay yidhahdeen waa qaalibka bacdibaa waxay yidhaahdeen qolyaha balaaqada ka mid ah jahliga laga jaahil noqday farqiga u dhaxeeya in iyo idaa meelahay kala dhacayaan laga jaahil noqday waa arrinka keensaday in fara badanoo dadka markaa khaasada ka midii inay ka leexdaan oo ka weecdaan sawaabka waliljahli bimawaaqici in wa idaa yasiiqu kasiiru min alkhaasati can isawaabi fayaqladuun in badanoo khaasada ka mida ayaa sawaabkii ka weecanayso markaasay qaldayaan mawdicii ku habboonaa eh, in ayay waxay isticmaalayaan idaa culammaduna qaacidadaa aad bay u sheegaan oo in idaa iyo in ay mawaadicdaa kala leedahay xaafid ibnu xajar wuxuu ku tilmaamaa fatxulbaariga waxaanu tilmaamaa haaliban insaan loo kala farqiyo ayuu ku tilmaamaa sheekh albaani xasaan cabdulmannaan markuu radinaayo kitaabkiisa annasiixa waxa uu isticmaalayaa wadaadka uu radinayaa xadiis buu markaa daciifiyey saxiixa dabeedna markaasu wuxuu yidhi isagu wuxuu u qabay markuu daciifinayo dee inuu daciif yahay dabeedna wuxuu yidhi idaa saxa markaasaa sheikhu tacaqubaya o odhanayaa sawaabku waxay ahayd inuu yidhaha in saxa ila isagu saxiix inuu yahay uma qabo marka idaa saxa hadduu isticmaalo waxay noqonaysaa marba hadduu asaxay marka sixadii inuu sugaa ka dhalanaysa laakiin maadaama uu sixada fardinayo saxdu waxay ahayd u in saxa inuu sidaa yidhahdaaba ahayd caynkaasu ka cabbiraya haddaba mawdican waxay odhanayaan qaarkood aayaddan oo kale yacni naadirka iyo khaalibkaasay ku kala xambaarayaan sidaasayna u bayaaminayaan haddaba mawdic baa ishkaal la soo arooriyey mawdicaasi waa maxay mawdicaasi waxa weeyaan aakhirka suuratu alinsaan ama suuratu dahri wa idaa shi'naa baddalnaa amhaalahum tabdiila mawdicaasoo kale xoogaa waa ishkaal gelisay mashaayikhda qaarkood wa idaa shi'naa baddalnaa amhaalahum tabdiila mawdicanoo kale meelaha kale la midkaa qur'aanka waxay ugu soo aroortay in sida qowluhu tacaala wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum wain tatawallow wa idaa tatawallow lama odhan in yasha' yudhibkum ayuha annaasu wayaati biaakhariin idaa yasha' lama odhan in yasha yudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadiid in nasha' nakhsif bihim alarda dhammaan waxay ugu soo aroortay aayadaha aynu sheegnay afarta ah in iyadoo la sheegaayo laakiin mawdican fii aakhiri suurati addahri ama suurati alinsaan waxay ugu soo aroortay idaa saaxibulkashaaf wuxuu odhanayaa mawdican oo kale xaqeedu wuxuu ahaa in in la isticmaalo idaa baana la isticmaalo culamada qaarkood taa waa ku naqdiyeenoo waxay yidhaahdeen cibaaradaasi waa ma fiicna in caynkaa la yidhahdo haatan si kale inuu ka cabbiraa bay ahayd lakiinu yidhahda xaqeedu saasuu ahaa dee tacni bay noqon kartaa qur'aankii u tacninayo ay noqon kartaa markaa dabeed wuxuu doonayaa calaa kulli xaal inuu ka jawaabo marka culamo kale ayaa markaa jawaab ka fiican jawaabtiisa kaga jawaabay culamada kaga jawaabay waxaa ka mid a ah, waxay yidhaahdeen sida ibnu jawsi oo kale idaadu asal ahaan waxay gashaa shayga mutayaqanka ah wakhtiyada qaarkoodna way gashaa shay mashkuuka ah waayo daraf iyo shardiba waa tahay marka waa sida ibnu xajarba ka cabiraayo haalibka caynkaas ah fatxubaariga alghaalib dukhuuluha cala almutayaqan marka marka laga eego buu odhanaya ibnu jawsi xagga shartinimada marka laga eego mashkuuga waa geli kartaa siday inba u gasho marka laga eego darafnimada marka laga eegana mutayaqanka ayay markaa gashaa saasuu ku tawjiihinaya marka waxa weeye calaa kulli xaal aayaddana tafsiirkeeda culammadu waxay ka mareen laba qowl wa idaa shi'naa baddalnaa amhaalahum tabdiila weji marka lagu socdo ishkaalkay sheegayaan ma u soo aroorayba wejigaas waa maxay waa in la yidhaahdo wa idaa shi'naa baddalnaa amhaalahum tabdiilan in looga jeedo bacsigii amsaashana laga tilmaamayo soo saarista yaga la soo saaraayo oo tabdiilu sifaat baa mar waxa la dejiyaa yacni tabdiilu dawaat meesheeda ayaa la dejiyaa amsaasha marka waxaa looga jeedaa min xaysu sifaat ayay amhaal u yihiin iyaga laftoodii ha ahaadaan cayntoodii marka xagga daatooyinka laga eego marka sidaasaa amsaasha loogu itlaaqay marka culamada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo wa idaa shi'naa baddalnaa amhaalahum tabdiila markaannu doonno waa ku beddelaynaa iyaga qaar la mida waxaa loo jeeda xagga sifaatka kala mida laakiin cayntoodii ah dee marna waxaa laga dhigaa shayga inuu ka duwan yaho kalaa laga dhigaa kullamaa nadjat juluuduhum baddalnaahum juluudan ghayrahaa juluudda la cadaabayee loo yeelaya maqaar aan kuwoodii ahaynba oo dembiga kuwii la yimi aan ahaynba maya waa isla yagii uun laakiin khayraha maxaa loo yidhi hayraha waxaa loo yidhi markii mina nudji laga soo beddelay bislaadka ay bislaatay oo loo soo beddelay inay cusub tahay kaannahu ghayruha iyadoo caynteedii ah halkanna jirkoodu markuu baabaee ciiddu cunto noolaynta la soo noolaynayo dib markaa loo soo noolaynayo oo qaar markaa waxa weeye jadiida laga dhigaayo oo dib loo soo abuurayo ayaa waxaa laga dhigayaa inay abuur kale tahay oo koodii la mida walaqad calimtum annash'ata alukhraa annash'ata alukhraa waa isla nash'adoodii hore ayaa waxaa laga tilmaamayaa soo celinta la soo celinayaa inay mid kale tahay marka calaa haada tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa markaanu doonno ayaannu iyaga soo saaraynaa oo yacni iyagoo kalaannu soo saaraynaa ku beddelaynaa yagii waa baabba'een markay baabba'een soo celinta la soo celinayo sifadoodii la beddelayo oo sifo markaa jirta laga dhigaayo oo ciiddii ay noqdeen iyo rufaadkii ay noqdeen laga soo celinayo oo dib loogu celinayo abuur cusub ayaa waxaa laga soo qaaday yagii oo kale inay yihiin marka waana tabdiil sifaat calaa haada marka la yidhaahdo ishkaal kuma imanayo wejiga kale wuxuu yahay waa in la yidhaahdo haddaanu doonno yaga intaannu halaagno oo tagsiinno ayaannu qaar kale ku beddelaynaa oo aan markaa iyagoo kale noqonayn oo ay la mid tahay markaas wa in tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum marka taasaa ishkaalku ku soo aroorayaa ishkaalka ay sheegayaan laakiin culammadu waxay kaga jawaabayeen inay markaa eh, tahay ictibaarka iyadoo laga eegaayo mawdican in la geliyey idaa in la geliyey iyadoo shardinimada laga eegayo oo aan darafnimada laga eegaya sida ibnu jawsi uu ka cabbiray aayaddan markuu sheegayey damakhsharina wuxuu odhanayaa fa idaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lana haadih lianna jinsa alxasanati wuquucuhu kalwaajibi likasratihi wa ittisaaci jinsiga xasano dhicitaankiisu wuxuu ka dhigayn sidii wax waajib oo laasim ah oo aan baaqanayn uu fara badan yahay jinsiga xasana uu badan yahay daraaddeed wa ama asayi'atu falaa taqacu ila fi nnudra sayi'adu xaalad naadirun bay dhacdaa walaa yaqacu ilaa shay un minha wax ka midunbaa dhaca waa nawaadir wa minhu qowlu bacdihim qad caddadta ayaama albalaa'i fahal caddadta ayaama alrakhaa'i waxaa ka mid a ah hadalka qaarkood ay yidhaahdeen ayaamihii dhibaatooyinka waa tirisaya ayaamihii barwaaqooyinka ma tirisa haddaad imka odayaasha waraysato oo alla wixii markaa dee abaare dhacay waa ku tirinaya yacni markaa abaartaasaa dhacday markan kale taasaa dhacday markan kale taasaa dhacday yacni nicamkii waa la ilaawayaa nicamka waxa laga xasuusanaya waa naadir xasan albasri yidhi aayadda suuratu alcaadiyaat markuu sheegayey ina alinsaana lirabbihi lakanuud wuxuu ku fasiray yacuddu almasaa'iba walaa yacuddu nicam kanuudnimada aadamka waxaa ka mid ah musiibooyinka waa tiriyaa wax alla wixii musiibo ah walaa yacuddu nicam nicmooyinka ma tiriyo walow low lisharti sharti bay u sugnaatay filmudiyi maadiga gudihiisa oo yacnii wixii tegey ay sharti u tahay walidaa yeliiha alficlu lmaadi sidaas daraaddeed waxa ku xiga lowda ficil maadiyaa ku xiga naxwu walow calima allaahu fiihim khayran la asmacahum walow calima allahu hadduu ilaahay ku ogaan lahaa fiihim iyaga gudahooda ku ogaan lahaa gaaladaa wakhtigii tegay gudihiisa hadduu ku ogaan lahaa khayran wax khayra waanu ku ogayne la asmacahum waa maqashiin lahaa khayrka ayuu maqashiin lahaa yaa marka low calima waxay u dhacaysaa zamankii maadigaa buu dhacaysa laakiin ma mar waa dhacda iyadan idan maadi looga jeedin inay soo aroor yadaan maadi looga jeedin inay soo aroorto waa dhahdaa low xarfu shartin fii mudiyin wayaqil iilaahu mustaqbalan laakin qubil waa ka odhanaya ibnu maalik low wa xarfu sharti oo maadi gudihii ku saabsan waxaana yar mustaqbal inuu ku xigaa waa naadiro waa yar waa qaliil ee haaliban maadi baa lagu xijin markaa aan maadi lagu xijin wuxuu noqonayaa in looga jeedo mid markaa zamankii laga siidin aan zamannimo laga tilmaamayn ama looga jeedo mid wuquuciisu fara badan yahay law yutiicukum fii kasiirin min alamri lacanidtum low yutiicukum hadduu idinku ateeci lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam idinku raaci lahaa in badanoo umuuraha ka mid a lacanidtum waa dhibaatoon lahaydeen zaman makhsuusa loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa mar kasta oo uu idinku raaco oo idinku ateeco ee umuuraha idinku soo bandhigtaan waa ku dhibaatoonaysaan laakiin mid zaman gaara ah laga tilmaamaya maaha wakhtiyada qaarkoodna istimraar baa looga jeedi kara laakiin sidana hadda waa haalibkii wa mima taqadama yuclamu ana almaqsuuda bidaati min aljumlati ashartiyati huwa aljawaab hadalkaas soo hormaray xaggiisa waxaa laga ogaanayaa laga garanayaa hee ana almaqsuuda bidaati ka daat ahaan looga jeedi min aljumlati ashardiyati jumlada shardiga ah ee shardiga loo nisbeeyey ka looga jeeday daata ahaantiisa huwa aljawaabu inuu jawaabta yahay fa idaa qulta markaad tidhaahdo in ijtahada zaydun akramtuhu in ijtahada hadduu ijtihaadoo dadaalo zaydun ninka zayd la yidhaahdaa wakhtiga soo socda hadduu dadaalo akramtuhu waa sharfayaa hadduu hore u ijtihaaday ikraamka ma mutaysanayo waayo in waxaa loo isticmaalaa mustaqbal wakhti soo socda loo isticmaalaa xataa hadday maadi gasho macnihii waxay u beddelaysaa mustaqbal bay u beddelaysaa wakhti soo socda oo maadinimadii waa ka beddelaysa marka wuxuu noqonayaa jumlada shartiyada ahi maadawiyatun lafdan mustaqbaliyatun macnan inay xagga lafdiga maadi ka tahay laakiin xagga macnaha inay mustaqbal ka taho wakhti soo socda looga jeedo ayay noqonaysa in ijtahada zaydun hadduu ijtihaadoo dadaalo wakhtiga soo socda zayd akramtuhu waa sharfaya markaad sidaa tidhaahdo kunta waxaad noqonaysaa jawaabtii idaadu waxay noqonaysaa kunta jawaabtii intuna waxay noqonaysaa akramtuhu fa idaa qulta markaad tidhaahdo waa ficlu shartigii idaadu waa qulta maquulul maquululqawlkiibaa wuxuu noqday isaguna jumlo shartiya ah oo shartiya jawaabtiisii ah waa qawlkii in ijtihaada zaydun waa jumladii shardiyada ahayd akramtuhuna waa jazaageedii iyo jawaabteedii kuntada dambe waxay noqonaysaa jawaabu shardigii idaadu lahayd kunta waxaad noqonaysaa haddaad sidaa tidhaahdo mukhbiran mid ka warramaya waa ismu faacil mukhbiran bikasri ilbaa biannaka satukrimuhu inaad sharfayso walaakin fii xaali xusuuli ijtihaad ha yeeshee ikraamkaasi wuxuu dhacayaa ijtihaadku markuu ka xasilo oo ka dhaco zayd xaalkaa gudihiisuu dhacayaa ikraamka iyo sharfisku laa fii cumuumi alaxwaal xaaladahoo dhan mid wada dhacaya maaha oo mar walba in la ikraamayo ma tilmaamayee xaaladdaa gaarkee ijtihaadku ka xasilo baan karaamaynayaa sharfayaaba macnuhu dhacaya wayatafaracu calaa haada kaas waxaa ka dhalanaya oo ka farcamaya annaha tucaddu in lagu tirinayo khabariyatan jumladii shartiyada ahayd khabariya in lagu tirinayo mid khabar loo nisbeeyey aw inshaa'iyatan ama inshaa in loo nisbaynaayo inay jumla inshaa'iya tahay biictibaari jawaabiha iyadoo laga eegaayo jawaabteeda iyadoo laga eegaayo mualifiintu waxay sheegayaan raximahum ullah jumlada shardiyada ah maqsuudka daat ahaan loo jeedaa ee almaqsuud bidaat wuxuu noqonayaa jawaabu shardiga hadalkan in la wada yidhaahdo qaybina ay tahay ficlu shardiga qaybina ay tahay jawaabu shardiga mid waliba waa maqsuud laakiin midna maqsuud wuxuu yahay wasiila ahaan midna wuxuu marka maqsuud u yahay daata ahaan shardiga lagu xidhayaa waa min baab alwasiila marka maqsuud bidaat ma ahay waa maqsuud bilkhayr jawaabu shardiga in la sheego isaga lagu xidho ayaa looga jeeday ficlu shardiga sheegista la sheegaayo marka isagu waa maqsuudun likayri jawaabu shardiguna waa maqsuudun lidaati haddaad tidhaahdo in ijtahada zaydun akramtuhu hadduu zayd dadaalo waa sharfayaa waxaad doonaysaa inaad ka waranto ikraam inuu kaa dhici doono wakhtiga soo socda laakiin wuxuu ku dhacayaa bisharti inuu ijtihaad ka dhaco marka hadalkii maqsuud bidaat waxa ah jawaabu shardiga maqsuud bilghayrna waxa ah ficlu shardiga ayaa maqsuud bilghayr ah saas aawadeed jumlada shardiyada ahi ma waxay noqonaysaa khabariya mise waxay noqonaysaa inshaa'iya marba haddaynu nidhi maqsuud bidaat waxa ah jawaabu shardiga jawaabu shardigu siduu noqdo waa in jumlada shardiyadu ay taabic u noqotaa oo haddii markaa ay noqoto khabariya jawaabu shardigeedu idan waxaa la odhanayaa jumlada shardiyadii waa khabariya haddii khabar lagaga jawaabo waa khabariya haddii inshaa lagaga jawaabona waa inshaa'iya haddii la yidhaahdo in ijtahada zaydun faakrimhu haddii ninka zayd la yidhaahdaa uu dadaalo ijtihaado fa akrimhu sharaf jawaabu shardigii muxuu noqday ma inshaa mise khabar inshaa waa amar haddii la yidhahdo in ijtihaada zaydun falaa tuhinhu ninka zayd la yidhahdo hadduu dadaalo ha ihaanaysano ha dullayn ma inshaa baa mise waa khabar markaa jawaabu shardigu waa inshaa idan maxay noqonaysaa jumlada shardiyadii isku wada daro maxay noqon inshaa'iyay noqonaysaa jawaabtay taabicu tahay haddii markaa la yidhaahdo in ijtahada zaydun akramtuhu ama actaytuhu jaa'iza yacni waxaan siinayaa jaa'isad baan siinayaa jawaab shartigi muxuu noqday jumladii jawaabu shardiga ahi ma inshaa'iya mise waa khabariya waa khabariya idan marka waxay noqonaysaa jumlada shardiyadiina khabariyay markaa noqonaysa waxay taabicu noqonaysaa jawaabu shardigu siduu noqdo in waqaca khabaran fa hiya khabariya wa in waqaca inshaa'an fa hiya inshaa'iya inta uu inoo sheegay intaas marka shardigu wuxuu noqonayaa qayd ayuu noqonayaa faidaa qulta in ijtahada zaydun akramtuu kunta mukhbiran waxaad noqonaysaa mid ka warramaya biannaka satukrimuhu walaakin fii xaali xusuuli alijtihaad ha yeeshee wuxuu ku qaydan yahay ijtihaad markuu ka xasiloo ka dhaco markaa gudihiisa keliyuu ku qaydan yahay ikraamka la siinayo xaaladdaasuu muqayad ku yahay laa fii cumuumi alaxwaal saas aawadeed jumlada shardiyadii waxay noqonaysaa muqayada laa mutlaqa qaybtii mutlaqaadka geli mayso waxay gelaysaa noocii muqayadka ahayd bay gelaysaa waana muqayadun bisharti wa ama anafyu nafyiga miyaa diidmada miyaa fattaqiidu bihi qaydista wax lagu qaydo nafyiga yakuunu wuxuu noqonayaa ku xasilayaa bisalbi nisbati nusba iyo nisba mid walba waa la yidhahdaa nuunka la godo ama la hoos dhigo nisbada in la nafyinaayo ama la siibaayo calaa wajhin makhsuus weji gaara loo siibayo oo loo nafyinayo wejigaa makhsuuskaoo mimaa tufiiduhu ka mida waxay faa'iidaynayso axrufu nafyi xuruufaha nafyigu ay faa'iidaynayaan wa hiya xuruufaha nafyigu sittatun lix weeye laa laa weeye wa maa iyo maa weeye wa in iyo in oo naafiye looga jeedo weeye iyo lan wa lan iyo lan wa lam iyo lam wa lammaa iyo lammaa oo naafiye looga jeedo maada macno aan nafyi ahayn oo loo isticmaalaa waa jirtaa intana macno aan nafyi ahayn oo loo isticmaalaa waa jirtaa lamaadana macno aan nafyi ahayn oo loo isticmaalaa waa jirtaa saddexdaa mid walba laakiin marka axrufu nafyi ay noqonayaan waa marka maqsuudka looga jeedaa ay tahay nafyi kuwan kale yagu waxay u yimaadaan nafyi bay u yimaadaan laada lafteedu naahi ay noqotaa oo macaani kale waa ku timaadaa marka laadana marka looga jeedo nafyi iyaduna waxay noqonaysaa in nafyigaa lagu qayday nahyiga laftiisana waxaa la yidhahdaa waa shibhu nafyi ee nafyi maaha laadu waxay u sugnaatay nafyi mutlaqan xaal la itlaaqay nafyigaas oo asmaantoo dhan lagu itlaaqay haddaan zaman gaara lagu qaydin wa maa maa iyo wa in in labadaa lafdi mid walba waa maqsuudun bilafdihiye linafyi alxaali wuxuu u sugnaaday in wakhtiga la joogo la nafyinayo in wa waa hadday labadooduba galaan cala almudaarici ficil mudaaricay galaan wa lan lan linafyi alistiqbaal waxay u sugnaatay wakhti soo socda in la nafyinayo u sugnaatay wa lam wa lammaa lam iyo lammaana linafyi almudiyi wakhti tegey in la nafyinayay u sugnaadeen ilaa annahu bilamma yansaxibu cala zamani takallum nafyulmudiyi bay u sugnaadeen waxaa laga reebayaa uun lammaa marka wax lagu nafyinayo wuxuu nafyigaasi ku soo jiidmaya oo soo gaadhaya ilaa wakhtiga la hadlayuu soo gaadhaya suxiba waa la jiiday weeyaan marka yansaxib waa soo jiidmaya calaa zamani takallum ilaa wakhtigaa la hadlaya laga soo gaadho shaygaasi inaanu dhicin baa la tilmaamaya aanu xaasil ahayn wa yaftasu wuxuu ku gaar yahay waa lamaadee nafyiga la nafyinaayo bilmutawaqac waxay suuragal tahay inuu dhaco oo la filanayo dhicitaankiisa wa calaa haada sidaa marka lagu socdo falaa yuqaalu lama odhanayo lammaa yaqum zaydun summa qaama lammaa yaqum ma kicin zaydun ninka zayd la yidhaahdaa ma kicin summa qaama dabeedna waa kacay waayo tanaaqud baa ka imanaya walaa lammaa yajtamic innaqiidaan lamana odhan karo lammaa yajtamic may kulmin annaqiidaani labadii shay ee isku liddiga ahaa may kulmin oo qaar ijtimaacayo kulmay ma aha oo taasina ma suuragal ahoo dee waxaa ka dhalanaysaa shay mutawaqacoo la filaayo inuu dhacayo ayaa lamaada lagu nafiya naqiidaan inay kulmaanna wax mutawaqaca ma aha ee waaba mustaxiil waa waxaan dhici karin kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo lam yaqum isma taagin zaydun zayd suma qaama dabeedna waa istaagin cibaaradaasoo kale in la yidhaahdaa laxni ma leh waa cibaaro saxan bay noqonaysa laakiin lamaa yaqum zaydun suma qaama lama odhan karo walam yajtamica walam yajtamic inaqiidaan waa la odhan karaa oo lam waa lagu nafyin karaa naqiidaankii ma kulmin laakiin lamaa yajtamic inaqiidaan lama odhan karo falammaa falammaa lammaa fi nafyi nafyiga gudihiisa tuqaabilu waxay qaabilaysaa qadqad bay qaabilaysaa fi lisbaati xaal qaddaasi ku sugan tahay isbaatka gudihiisa wa xiinaidin goortaas gudaheeda yakuunu manfiyuhaa wuxuu noqonayaa waxa lagu nafiyey qariiban min alxaal xaalka mid u dhow buu noqonayaa waa ilaa wakhtigaa laga soo gaadhay falaa yasixu ma asaxayo lammaa yeji ma iman muxammadun muxammed filcaami almaadi sanadkii tegay gudihiisii ma iman waayo sanadkii tegey dee xaalkii waa ka yara fog yahay marka wakhti xaalkii ku soo dhow baa lagu nafiyaa ilaa xaalkaa laga soo gaadhay mu'allifiintu waxay halkan kaga hadlayaan raximahumullah adawaadka nafyiga loo isticmaalo ayay kaga hadlayaan waxayna u keeneen kalaamkii marbuu muqayad ku noqonayaa nafyi oo nafyigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha hadalka lagu qaydo ayuu ka mid yahay oo wuxuu noqonayaa muqayadun binafyin nafyi mid lagu qayduu noqonayaa siduu muqayadun bishartin u noqonayo marka sharti lagu qaydo ayaa la odhanayaa waa muqayadun binafyi nafyi baa lagu qaydo adawaadka haddaba wax lagu nafiyaa waa lix lafdi mid toddobaad bay ka tageen culammadu maadaamay iska yartoo naadir tahay daraaddeed bay uga tageen taa toddobaad waxa weeye waa laata weeye waa laata manaas nafyigeedaa muxaddad ahoo shuruudo gaaruu leeyahayoo yacni wax wakhti ku saabsan unbaa lagu nafiyaa culamada qaarkoodna waxay ka dhigaanba farac lixdan lafdi baa haalib ah taasi waa iska yar tahayoo waa qaliil lixdan lafdiya wax lagu nafiyo waa laa oo nafyi looga jeedo iyo maa oo nafyi looga jeedo iyo in oo nafyi looga jeedo iyo lan iyo lam iyo lammaa oo nafyi looga jeedo waa lixdaa lafdi taqyiidka markaa nafyiga lagu qaydaa wuxuu faa'iidaynayaa nisbada in laga siibaayo weji gaara loo siibaayo wejigaa gaarkiina wuxuu ku dhacayaa kolba lafdiga la isticmaalay macnaha makhsuuskay faa'iidaynayso ama zaman uu sheegayaa in la nafyinayo ama zamin markaa eh, jooga ayuu sheegayaa ama zaman mustaqbaloo soo socduu sheegayaa ama mid walba oo ku dhacay laada waxaa loo isticmaalaa linafyi mutlaqan iyadu waa ummulbaab baab walba marka la joogo wuxuu leeyahay ummulbaab wax la yidhahdo baabunafyi marka la joogo laada ayaa waxay tahay ummulbaaboo asalkii baabku waa yada shaygu hadduu umulbaab yahayna waa ugu axkaam badanyay waana uga axkaam badantay waxaa loo isticmaalaa nafyiga laada asmaantoo dhan waa lagu nafiyaa haddii aan wakhti makhsuusa lagu qaydin haddii wakhti makhsuusa lagu qaydo waa bixasabi maa quyid waa ilaa waxaa u asalaa haddii nafyiga laa lagu isticmaalay zaman makhsuusana aan lagu gaar yeelin xilli walba nafyigaas inuu ku dhacayo saasuu asalaa qaala fi lmisbaaxi idaa dakhalat laa cala almustaqbali camat jamiica alazminati ilaa idaa khusa biqaydin fayumi wuxuu ku odhanayaa misbaaxulmuniirka siday mashaayikhdu tacliiqa ku soo naqliyeen laadu hadday gasho ficil mustaqbal ah waxay camimaysaa awqaaddoo dhan haddaan qayd gaara lagu qaydin oo la afcalu kada hadan haddaan la odhan zaman makhsuusa haddii lagu qayda zamankaasay ku gaar noqonaysa hadday maadi gashana waxay u qallibaysaa macnihiisa mustaqbal wallaahi ilaa qumtu oo hadday maadi gasho wa saara almacnaa wallahi laa aquumu macnuhu la macno noqonaya markaa wa idaa uriida almaadi qiila wallaahi maa qumtu haddii maadi looga jeedo waxaa la odhanayaa wallaahi maa qumtu baa la odhanaya oo maa baa lagu nafyinaya wa qaala bacdu ina laa idaa dakhalat cala alnafyi afaadat nafya alxaali kamaa wa in bacdi kalea waxay yidhahdeen khilaaf bay geliyeene laadu hadday gasho hadday markaa manfiga gasho u jeedaan waxay faa'iidaynaysaa nafya alxaal oo ma iyo in la mid tahay laakiin sidaa calaa kulli xaal culammadu uma badna halkan mashaayikhdu waxay mareen laa nafyi mutlaqa loo isticmaalaayo adigu xaalna waa lagu nafyin karaa mustaqbalna waa lagu nafyin karaa maadina waa lagu nafyin karaa sida hadda saniica markaa matniga ay mareen waa saas maada iyo inta waa linafyi ilxaal wakhtiga jooga ayaa la nafyinayaa haddii ay mudaaric galaan oo waxay noqonaysaa xilligan baa la nafyinayaa sidaa inay tahay lan iyadu waa iska caddahayoo mustaqbal baa lagu nafiyaa lan afcala kada haddii la yidhahdo waxaa looga jeedaa wakhti mustaqbal ah wa xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin marka zaman soo socday lantu faa'iidaysaa zaman soo socday faa'iidaysaa dawaamna ma faa'iidayso sida saxiixa ah oo bacdibaa waxay yidhaahdeen lantu waxay faa'idaynaysaa zaman mustaqbal ha nafyidee laakiin waxay faa'iidaynaysaa ta'biid abadi ah oo laga tilmaamayo weligii shaygaasi dhici maayo waana sida waxa weeye zamakhshari iyo qolyo kaleba ay mareen ayna ka deliishadeen muctasiladu ru'yada ilaahay la arkayaa maalinta qiyaame iyo aakhira toonna inaynay dhacayn oo jannada iyo yowmulqiyaama labada midnaba inaan ilaahay la arki doonin oo muuminiintu ayna arki doonin waxay ka deliishadeen qaala lan taraanii oo waxay yidhahaan abadal aabaad baa loo jeedaa ma arkaysa abad alaabaad ima arkaysid baa looga jeedaa abadkaana waxaa soo gelaya xataa jannada inaanu ku arkayn iyo yowmulqiyaama inaanu arkayn laakiin culammada carabiyadu waxay u badan yihiin saxiixana ah inaan ta'biid loo isticmaalin saas aawadee ibnu maalik waa kii yidhi kaafiyadiisa waman ra'a annafya bilan mu'abbada fa qawlahu urdud wa siwaahu facduda yacnii ku kastoo u arkay nafyiga lan wax lagu nafinayo mid mu'abbad oo abad loo nisbeeyey fa qawlahu urdud hadalkiisa raddi wa siwaahu facduda waxaa kaloo loo soo naqliyaa wa khilaafahu facduda qowlkaa qowlka khilaafsanee ka soo hadhay taageer wa ta'biid ma faa'iideeye ah culamada qaarkood waxay caddeeyeen inaan lanta ta'biid aynay ahayn adillo badan baynay u deliishadeen waayo hadday abadii tahay zaman laguma qaydeen falan nukallima alyawma insiya xataa haayaa lagama daba keeneen falan abrax alarda xataa ya'dana lii abi lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ta kale lan shay lagu nafiyey oo weliba abad lagu qayday oo haddana aakhiro dhacayaa jira hadday xataa abadii faa'iidayn lahayd abadkaasi dee aakhira ma soo guda gasheen ee wuxuu noqon lahaa abadku binisbati ila addunya ayuu noqon lahaa walan yatamannawhu abadan yuhuuddii maxaa la yidhi marnaba ma tamaniyayaan abadkood weligood ma tamaniyayaan geeri dee markay galaan wa yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk gaalada markaa tamaniyaysa geeriday ka mid yihiin marka walan yatamannahu abadan aakhira ma soo gudagelayso abadka waxaa loo jeedaa binisbati ila addunya ayaa looga jeeda lam iyo lammaa waxaa loo isticmaalaa maadi in lagu nafinayo ha yeeshee furuuq baa u dhaxaysa waxay mashaayikhdu ku gaabsadeen inay sheegaan lamaada waxaa loo isticmaalaa ilaa wakhtiga markaa la joogo intifaagaasi inuu istimraaray shaygaas inaanu jirin ilaa wakhtigaa inuu istimraaray ee haddaanu ilaa wakhtigaa istimraarin la joogay ee zamanu takallum ah lamaa laguma isticmaali karo waa midda labaadee waa inuu yahay shay mutawaqaca waa midda saddexaadee waa inuu yahay qariiban min alxaali lamyadu markaa khasaa'ista noocaasa male ilaahay wuxuu yidhi qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna walammaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum nimankii reer miyigaha waxay yidhaahdeen ee nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam aamanna waa rumaynay qul lam tu'minuu waxaad ku tidhaahdaa maydaan rumayn lam baa lagu nafiyey walaakin quuluu aslamnaa ha yeeshee waxaad tidhaahdaan waannu islaamnay walammaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum weli iimaanku qalbiyadiinna ma gelin ila alaan waase rajaynaysaan inuu markaa iimaanku dib ka galo qalbiyadiinna waa mutawaqac mutawaqac inuu yahay baa la tilmaamaya laakiin ilaa wakhtigaa laga soo gaadhayo ilaa zamanu takallum inaanu gelin baa laga qaadanay saas aawadeed lama odhan karo lammaa yaqum zaydun uma qaama ya lammaa yatacallam fulaanun uma tacallam hebel cilmiga ma baran kadib uu dabeedna bartay lama odhan karo waayo tanaaqud baa ku jiro lammaa yatacalam zaydun markaad tidhaahdo waxaa laga soo qaadanaya ilaa wakhtigana hadlayo laga soo gaadho cilmi ma baran summa tacallama ila maadi baad sheegaysaa tanaaqud baa ku jira zaman tegay inuu bartay baad haddana sheegaysaa marka waa hadal isburinaya iska hor imanaya lamana odhan karo lammaa yajtamici naqiidaan shaygii naqiidaynkaa sida wujuudkiiyo cadamka ama wujuud iyo laa wujuud jiritaan iyo jiritaan la'aan weli may kulmin lama odhan karo ama xayaatun iyo laa xayaa nolol iyo nolol la'aan yaa naqiidaanku waa kaase caqaa'idadu waa tahay annaqiidaani laa yajtamicaan walaa yartaficaan naqiidaanku ma kulmaan oo inay kulmaan ma dhici karto shay keli miyuu noqon karaa macduum iyo mawjuud mar qura miyuu noqon karaa xayun iyo laa xayun mar qura may ma noqon karo annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan mana wada maqnaan karaan ilaaba ilaa mid baa jooga haddii mawjuud maaha ilaaba ilaa waa macduum haddii la yidhahdo macduum ma aha mawjuud ilaaba ilaa weeye marka lamaa yajtamic naqiidaan lama odhan karo waayo mutawaqac ma aha inay ijtimaacaan laakiin lam yajtamic naqiidaan waa la odhan karaa lam yaqum zaydun suma qaamana waa la odhan karaa suyuudi wuxuu odhanayaa qultu ama nafyuhu falaxrufu sittun limacnaa kulli xarfin yu'lafu famaa huwa in ka laysa nafyu lxaali yacnii saddexdaasi maa iyo in iyo laysa waa nafyu nafyulxaali walaa wallan linafyi listiqbaali laada iyo lanta waa innaga soo aragnay culammadu inay yidhaahdeen mu'allifiinta ahi ee azaahirada ahi inay laada nafyi mutlaqa in loo isticmaalo laakiin suyuudi isagu wuxuu ku gaar yeelayaa istiqbaalka in laadana lagu nafyo walaa wallan linafyi listiqbaali wallam maa nafyu maadin wanfarad lammaa bilistiqraaqi maca madkhuuli qad yacnii wuxuu yidhi nafyiga miyaa xuruftiisu waa lix mid walbana macnihiisa waa la garanaya maa iyo in iyo laysa waxaa loo isticmaalaa nafyulxaal zamankaa la joogaa nafyigaasi ku dhacayaa sidaasaa asalla laa iyo lanna istiqbaal baa lagu nafyinayaa wakhti soo socdaa laada war kale waa ku jiraa oo waa aragteen mu'allifiintu inay qoreen waa linnafyi mutlaqan walammaa nafyu maadin wanfarad lam iyo lammaana waxaa loo isticmaalaa maadi in la nafyinayo oo lamtii waa tii naxwahaba aynu ku aragnay lam waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin muxuu qalbi ay u tahay bay waxay u gadiyaysaa macno maadi oo waxa laga tilmaamaya waxaasu hore uma dhicin haddii lam lagu nafiyo zaman soo socda kuma dhacayso asal ahaan ee waxay ku dhacaysaa maadi in lagu nafinayo haddii la yidhaahdo lam yasum fulaanun hebel ma soomin laakiin loogama jeedo ma soomi doono ee maadi baa lagu nafinaya zaman tegay ayaa lagu nafinaya zamankaa tegay ee lagu nafinaya wuxuu aqbali karaa ilaa wakhtigaa lagu hadlay inuu nafyigaasi istimraaray waa aqbali karaa inaanu istimraarinna waa aqbali karaa lam yusalli fulaanun ninka hebel la yidhahdaa ma tukan wuxuu aqbali karaa ninkaasi marnaba inaanu food dhigin ilaa wakhtigaa laga soo gaadhayo wuxuu kaloo aqbali karaa in la sheegaayo wakhti hore nimaan tukan inuu ahaa yaa lam yusalli fulaanu fii shabaabihi summa sallaa fii kuhuulatihi hebel ma tukannin wakhtiguu dhallinyarada ahaa laakiin markuu ka kahli noqday garhmadoobe noqday salaaddii waa bilaabo waa tukaday ama uma sallaa fii shaykhuukhatihi marka isma diidayso in la yidhaahdo wakhtigaa ma tukan ama hore uma tukan daba dib buu ka tukaday marka lamta asal ahaan waxau ahaa maadi in lagu nafinayo ashyaada qaarkood oo la geliyaa waa jirtaa oo aan maadi looga jeedin oo si itlaaqa loo nafinayo laakiin taas waxaa laga qaatay adillo kaleoo khaarijiya laga qaataye lamta lafteedu kuma tusinin lam yalid walam yuulad ilaahay waxba ma dhalin marka inaanu marnaba waxba dhalaynin waxaa laga qaatay adilo kala laga qaatay lam yalid walam yuulad marka waxaa laga tilmaamayaa macnaha lamta loo isticmaalay asalka ahi waxay tahay in maadi lagu nafinayo haddii mawaadicda qaarkood itlaaqan in loo nafinayo maadi aan muqayad ku ahayn laga garanaayo adilo kaloo ka baxsan baa laga faa'iidaystay lamta lagama qaadan walam walama nafyu maadin wanfarad lama bilistiqraaqi maca madkuuli qad waxay la gaar noqotay lama istiqraaq iyo maanshayn bay la gaar noqoto ficilkii qad ay geli kari lahayd mawdiceeda ayaa markaa la gelinayaa marka la geliyana waxay noqonaysaa ilaa wakhtigaa laga soo gaadhaayo inuu nafyigu maanshaynayo waa taa uu ku yidhi sheikhu ilaa annahu bilama yansaxibu calaa zamani takallumi ilaa wakhtigaasuu soo gaadhaya ilaa judhadka hadalka lagu dhawaaqay arrinkaasi muntafi buu ahaayo ma jirin wa ama atawaabicu fataqiidu biha yakuunu liaghraadi alatii tuqsadu minha wa ama atawaabicu tawaabicda miyaa fataqiidu biha qaydista lagu qaydaayo tawaabicda yakuunu wuxuu ahaanayaa lilaghraadi ujeeddooyinka mid u sugan buu noqonayaa allatii taasoo ujeeddooyinka ahoo tuqsadu minhaa looga jeeday kolba waxay ku xidhan tahay ujeeddooyinka looga jeeday tawaabicda ifaadadeeduna faa'iidayntay faa'iidaynaysaa ku xidhanta attawaabic waxaa loo jeedaa waa nactiga iyo cadfiga iyo beddelka iyo tawkiidka iyo cadfu nasaqa iyo bayaanka fa nactigu yakuunu liltamyiizi wuxuu u sugnaadaa soocis wax la soocayo la caddaynayo la tawdiixinayo tamyiiska waxaa loo jeedaa shaygii baa laga soocayaa laga caddaynayaa ashyaada kale wuxuu ku dheehgeli kari lahaa ayaa laga soocayaa ama laga suntayaa naxu xadara caliyun ilkaatibu xadara waa yimi oo waa soo xaadiray caliyun ninkii cali loodhan jiray caligaasoo alkaatibu kii wax qori jiray ah caliyo badan baa jira oo mawdicii baa waxaa joogay caliyo badan baa joogay dhowr cali ayaa markaa joogay markaasaa waxaa lays yidhi caliga waxaa loo qaadan karaa caligan kalaa loo qaadan karaa si looga sooco ayaa waxaa layihi alkaatibu caligaasoo wax qori jiray kan kale ma qoro alkaatibu markii la yidhi waxaa la gartay caliga loo jeedaa inuu yahay cali faarax saasaa loo gartay marka caligii kale waa baxay ila ka kale isagu kaatib maahe waalkashfi waxaa kaloo u sugnaadaa faydi shayga la faydaayooo la sii caddaynayo kaa hore waa tamyiis laga soocaayo oo wax kale laga soocaayo kanna shaygii waaba mutamayizo waaba layska garanayaaye laakiin waa la sii caddaynayaa oo macnihiisaa la sii bayaaminaya marka waa siyaadatu tawdiix baa looga jeedaa naxu aljismu jidhka altawiilu dheer ee alcariidu ballaadhan ee alcamiiqu qotada dheer yashqalu wuxuu mashquulinayaa xayisan makaan ama meel xayiskaasoo min alfaraaqi meel bannaan ka mid a ah. waxaa la garanayaa shay kasta oo jismi ah meesha la dhigayaa inay bannaan tahay in loo baahan yahay makaanku haddaanu bannaanayn oo meel mamluu'a ah ay tahay dee shay markaa jismi leh oo weyn lama dhigi karo almashquulu laa yushqal shaygu hadduu mashquulsan yahay lama mashquuliyo almashquulu laa yushqal maadaamay tahay makaankani hadduu mashquulsan yahayoo xayiskan xayis waa makaan meeshaasi hadday mashquulsan tahayoo wax ka buuxaan wax kale lama dhigi karo ilaa waxaa laga faaruqiyo haddaba sifooyin baa la raaciyey jismigii waxaa la yidhi waa altawiilu jidhkii dheeraa jidh dheer waa inuu yahay jidhkaas oo altawiilu dheer oo alcariidu ballaadhan alcamiiqu sida badan waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha amaakintae qotada hoose loo eegayo cumqiga laakiin waxaa dhici karta hadda inay uga jeedaan buurnaanta oo geesna dherarkii la sifaynayo inuu dheer yahay geesna ballaadhkii geesna xagga kale ee markaa waxa weeye inuu u buuran yahay markaa shayga sidaa u weyni yashqalu wuxuu mashquulinayaa buuxinayaa xayizan meel min alfaraaqi xayiskaasoo min alfaraaqi meel bannaan ah marka litawdiix baa loogu sii daray alcariidu iyo alcamiiqu jismigu wuxuu noqon karaa jismi yar buu noqon karaa haba yaraadee isaguna wuxuu u baahan yahay markaa meel yar oo bannaan buu u baahan yahay mid waliba faraaq waa u baahan yahay laakiin faraaqay u baahan yihiin baa kala weyn oo midna faraaq badan buu u baahan yahay midna faraaq yar adtawiilu markii la yidhi dee faraaqaasi inuu dherar markaa u bannaan yahay la geray alcariidu markii la yidhina ballaadhna inuu u bannaan yahay iyadana waa in waxaa laga garanaya alcariidu alcamiiqu baa lagu sii daray sifooyinka noocaasi kashfiya tawdiix baa looga jeedaa ziyaadatu tawdiix in la sii caddaynayo ayaa looga jeeda wayla waa markaa la garanaya waxaa kaloo nactiga loo isticmaalaa wata'kiidi ta'kiid waa loo isticmaalaa adkayn hadalka la adkaynaayo naxu tilka casharatun kaamila tilka taasi casharatun waa toban kaamilatun dhammaystiran waxaa la soo sheegay ruuxii mutamatica ahaa hadduu waayo hadyi uu gowraco hadduu waayo inuu toban maalmood soomo oo saddexna uu xajka ku soomaayo haa dee hadda ta'kiidkii baa looga jeedaa nactiga kaamilatun waa markaa waa nacti casharay markaa u tahay nacti u tahay iyadoo casharo nacti u habay haddana tawkiid faa'idaynaysa buu ku jiraa laakiin nactiga laftiisiibaa tawkiid faa'idaynaya waqhtiyada qaarkood faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi alxaji wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila hadyigii markuu waayo uu xaramka ku qali lahaa mutamaticu saddex maalmood waa inuu xajka ku soomaa toddobana markuu reerkiisii ku noqdo waa inuu soomaa xukunkaasina wuxuu ku gaar yahay ciddii aan xaramka deganayn dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri ilmasjid alxaraam marka saddex iyo toddobaa la sheegay tilka casharatun kaamila taasi waa toban toban markii layidhi way caddahay horena iyadoo mufasala la soo sheego oo saddex iyo toddoba loo kala qaaday markii dambena tilka casharatun baa la yidhi oo iyadoo duuduuban baa la sheegoo laysu geeyey jumladii waa toban wax madmadow madmadowoo ku jiraa ma jiro yaday caynkaatoo too iska caddahay ayaa haddana kaamilatun la raaciyey kaamilatun raacinta la raaciyey faa'iidayn mayso tamyiis wax kale laga soo caayo tawdiix siyaadana faa'iidayn mayso waxay faa'iidaynaysaa tawkiid hadalka la adkaynayay faa'iidaynaysaa inay tobanku sidaa buura ku yihi markaa nactiga wakhtiyada qaarkood waxaa loo keenaa litawkiid waalmadxi waxaa kaloo nactiga loo keenaa madxi ama ammaan waa loo keenaa naxwu xadara waxa yimi khaalidu ninkii khaalid loodhan jiraa yimi khaalidkaasoo alhumaamu ninkii sayidka ahaa ah ninkii mudna ah ee geesiga ah alhumaam waa sifo khaalid baa la sifaynaya laakiin sifadaasi waxay keensanaysaa madixay keensanaysa ammaan baa looga jeeda xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad jinsiga mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ilaahaasoo rabbialcaalamiin khalaa'iqdoo dhan u rabbi ah rabbialcaalamiin waxay sifo ka tahay lilaahi sifada maxaa loo keena sifadaa waxaa loo keenay lilmadxi baa loo keenay ilaahay la ammaanayo lilmadxi ayaa loo keenay waxaa kaloo sifadu ay u timaaddaa wadammi dhaleecaynna waa u timaaddaa cid la caayayo ama la dhaleecaynayo naxu wamra'atuhu xammaalata alxatab sayaslaa naaran daata lahab wuxuu geli doonaa abulahab naar olol u saaxiiba wamra'atuhu xaaskiisuna way la gelaysaa naartaa waa arwaa binti xarbin ayaa la odhan jiray kunyadeedana waxaa laodhan jiray ummu jamiil abu sufyaan bay walaal ahaayeen arwa binti xarbin ayaa la odhan jiray ummu jamiil baana la odhan jiray wa imra'atuhu xaaskiisuna waa la gelayaa naartaa ololka u saaxiibka xammaalata alxatab ama xammaalat alxatab waa laba qiraa'o qiraa'atu rafci iyo qiraa'atu nasbi qiraa'ada rafciga xammaalatu alxatab xamaalatu waxay sifo ka tahay imra'atuhu xaaskiisaasoo xammaalatalxatabi xaabagurashada badnayd inay xaabagurasho badan tahayna waxaa looga jeedaa dhaleecayn la dhaleecayn ayaa looga jeeda waayo waxay ahayd gabadh markaa dee qoys mudan ka dhalatay qoys mudanina markaa uu qabo ay u dhaxday maca daalika haddana qurux badan iyo xoolaba marka ay lahayd marka dhaleecayn lagu dhaleecaynayaa loo sheegay xamaalat alxadab qiraa'ada nasbada waa laba qiraa'o sabciyo labadaba qur'aannima loo akhriyey qiraa'ada musxafku waa nasbada waxay noqonaysaa nacti maqtuuca acnii waxaan u jeedaa ama adummu waxaan dhaleecaynayaa xamaalat alxadab marka nacti maqduuca inay tahay nactinimadii ka saari mayso oo dee asalkeedii baa nacti ahaa laakiin waa la qatcii marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal in dhaleecayn loo keenay sifadaa in loo keenay ama nactiga in loo keenay lidammi misaalka weliba waxaa sii waadaxsan qiraa'ada rafcada xamaalat lxatab misaalun aakhar oo nactiga loo keenay dami ama dhaleecayn acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay alsamiici alcaliimi ilaahaasoo alsamiici alcaliimi kii maqalka badnaa ee cilmiga badnaa ahaaday min ashaytaani alrajiim waxaan ka magan galay shaytaankii alrajiimi ay ilmarjuumi la fogeeyey alsamiici alcaliim oo ilaahay lagu sifaynaayo maxaa looga jeedaa waa nactun lilmadxi alrajiimi oo shaytaanka lagu sifaynayana maxaa looga jeedaa waa lidammi waa nactigii oo dammi ama dhaleecayn loo keenay tawkiidka haddaynu ku yaro noqonno waxaa kaloo ka mid a amsi daabiru laa yacuud shalaydii daba jeedisay laa yacuudu ma soo noqonayo amsi markii la yidhi inay tagtay shalaydu la garay addaabiru maxaa loo keenay inay dubur jeedisoo tagtay maxaa loo keenay waxaa loo keenay litawkiid hadalka in lagu sii adkaynayaa looga jeeda amsi daabiru laa yacuud waa litawkiid aan ku sii dare ta'kiidkaa waxaa kaloo soo gelayaa qawluhu tacaala wama min daabbatin fi lardi walaa taa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamun amhaalukum walaa taa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamun amhaalukum yatiiru bijanaaxayhi sifada maxaa loo keenay tawkiid baa loo keenay daa'irku hadduu duulaayo daa'irka duulaya kollayba inuu garbihiisa ku duulaayo labadiisa garab waa la yska garanaya haddana maxaa la sheegay inuu labadiisa garab ku duulaayaa la sheego lagu sii qayday waxaa loo keenay litawkiidi ayaa loo keenay wataraxumi waxaa ka mida waxyaalaha nactiga loo keeno taraxum cid loo naxariisanayo naxu axsin u samafal ilaa khaalidi ninka khaalid la yidhaahdo u samafal khaalidkaasoo almiskiini kii miskiinka ahaa ahaaday almiskiini maxaa loo sii raaciyey waa litaraxum waa si loogu naxariisto ayaa la sheegayaa maskanadiisa la sheegaya yaa acin addaaliba daciifa alfahmi war caawi ardayga fahamkiisu daciif yaho darsiga u soo raajac yaa isagu keligii raajici kari maayo imtixaanka markuu u diyaargaroobaye soo caawi daciifa alfahmi marka la raacinayo maxaa markaa looga jeeda acin aaaliba ama raajici darsa liltaalibi daciifi alfahmi darsiga u raajac ardayga daciifilfahmi fahamkiisuu daciifka yahay waxaa looga jeedaa litaraxum ayaa loo jeedaa waxyaalaha kale culammadu ay sheegeen waxaa ka mid ah en mashaayikhdu inoo sheegin tafsiirulmancuut in looga jeedana waa u timaadaa shayga la sifaynaayo in la tafsiilinayo jaa'anii waxaa ii yimi rajulaani laba nin baa ii yimi tabiibun wa faqiihun labadii nin waa la ijmaaliyo markii hore waa la duuduuba markii dambena waa la tafsiiliyey ijmaalun suma tafsiilun maxaa lagu tafsiiliyey tabiibun wa faqiihun nin markaa tabiib ah iyo nin faqiiha baa yimi waxaa looga jeedaa tafsiilulmancuud ayaa looga jeedaa waa cadday soomaa mise ishkaal bay leedahay taa hore fanactu yakuunu litamyiiz waxaa looga jeedaa waa tawdiix la caddaynaayo oo cid kale laga soocayo oo cid kaleu ku dheehegeli karaa si aanu ciddaa kale ugu dheehegelin ayaa la keenayaa sifo ka soocaysa ashyaadii kale uu ku dheehegeli kari lahaa ka soocaysa masalan haddii la yidhaahdo fatxulbaari taaliifu axmeda bni xajarin alcasqalaaniyi kitaabka la yidhahdo fatxulbaari waa ta'liif uu qoray axmed bni xajar axmed oo ina xajari uu qoray mu'allafkuu qoray weeye laakiin axmed ibnu xajarro kala duwan baa jira alasqalaaniyi sifada baa la raaciyey sifadaas maxay faa'iidaynaysaa tamyiiz bay faa'iidaynaysaa si aan loo moodin axmed ibnu xajar alhaytami in loo jeedo ama axmed ibnu xajar kale in loo jeedo si aan loo moodin ayaa alcasqalaaniyi marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa mid markaa uu soocmayo oo uu ka baxaayo kuwii kale la ismoodsiin lahaa meesha ay ka baxayaan marka littamyiis baa loo keena masalan waxaa la yidhi tuxfatu lmuxtaaji lisharxi lminhaaji taaliifu axmeda bni xajarin alhaytamiyi kitaabka layaha tuxfatu lmuxtaaj lisharxi lminhaaj waa taaliifu axmeda bni xajarin alhaytamiyi axmed bni xajarin haddii lagu joojiyo waxaa la moodi karaa cid kale inay qortay laakiin alhaytamiyi markii la yidhi maxaa soocmay mumayaz waxa noqday oo ka soocmay shiikha qoray mashaayikhdii kale uu ku dhehegeli kari lahaa waa ka soocmay marka nactigaa waxaa loo keenay alhaytamiyi litamyiiz ayaa loo keenay ashyaadan uu inoo tusaaleeya dhammaan waxay ku saabsan tahay marka laga reebo casharatun inta kale waxay ku saabsan tahay in macrifo la sifaynayo nakiro haddaba haddii la sifaynaayo ama wax nakiro shabbaha la sifaynaayo yada waxaa laga qaataa takhsiis baa laga qaataa la khaas yeelaayo masalan waxaa la yidhi yuraafiqu almar'ata fi safari kullu rajulin min maxaarimiha gabadha waxaa la rafiiqayoo raacayaa safarka gudihiisa kullu rajulin nin kastoo min maxaarimihaa maxaarimteeda ka mid a kullu rajulin wuxuu noqon lahaa caam cumuumkii maxaa khasisay min maxaarimihaa marka sifadaa la keenay maxay noqotay khaas bay noqotay cidan nactigaa waxaa loo keenay litakhsiis baa loo keenay wa cadfu lbayaani yakuunu limujaradi altawdiix cadfulbayaanku wuxuu u sugnaadaa caddayn keliya ayuu u sugnaadaa naxu aqsama billaahi abuu xafsin cumar aqsama waa dhaartay billaahi ilaahay buu ku dhaartay abuu xafsin abuu xafsin cumar oo cumar ahaaday cumar waa cadfu bayaan waxaana loo keenay limujaradi tawdiix waa ilaa abuu xafsin marka la yidhi waa la garanayey in cumar loo jeedo gabayganna waxaa iska lahaa nin reer miyiga ayaa lahaa ninkii reer ahaa baa cumar u yimi dabeedna wuxuu yidhi tuliddii aan watay ee aan doonaayo raashinka inaan ku qaataa waa iga garbabeeshay marka waxba ii qaadi mayso waxaan ku qaato raashinka isii waa markuu amiirulmu'miniinka ahaa waxaa qisadu sheegaysaa cumar inuu u qaatay inaan warkaasi dhab ahayn dabeedna markaa wuxuu yidhi waxba ma gerbabeelin waa siday qisadu sheegaysa allahu aclamu bisixatiha culammada carabiyadunbaa sheega ninkii baa dabeed markaa iska tegayoo eh, hadalkan buu markaa ku gebiyey aqsama billaahi abuu xafsin cumar maa in massaha min naqabin walaa dabar fakhfir illaahumma in kaana qad fajar yaa dabeedna wuxuu yidhi ilaahay buu ku dhaartay abuu xafsi oo cumar ahi eh, inaan markaa waxa weeye tuluddaah inaan wax garbabeelah iyo wax la midi toonna ayna ku dhicin fakfir illaahumma in kaana fajar ilahu hadduu been sheegay u dembi dhaaf cumar baa maqlay dabeedna waa u yeedhay rarka ka rog buu yidhi dabeedna wuu ka rogay wuxuu arkay siduu sheegay inay tay markaasuu dabeedna markaa uu siiyey wuxuu ku qaatay mawdicu shaahid waxaa loo jeedaa cumar waa cadfu bayaan waxaana loo keenay litawdiix waxaa soo gelaya tawdiixaas in loo keeno waxa ay dabadeed dhacay ayda tafsiiriyada ah waa la mid ra'aytu faran ay asada ra'aytu waxaan arkay faran libaax baan arkay waa eray ghariib ah laakiin libaaxaa looga jeedaa wuu fasiro wuxuu yidhi ay asadan asad baan arkay buui asadna wuxuu noqonayaa marka cadfu bayaan maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel shadrubaydka waatay ku sheegi jireen culammaduyo ayda tafsiiryadaa wixii ka dambeeyaa ama waa catfu bayaan ama waa bedel aw litawdiixi maca almadxi ama cadfulbayaanku wuxuu u yimaadaa caddayn la caddaynaayo ammaanina weheliso naxu jacala allaahu alkacbata albayta alxaraama qiyaaman linnaas jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albayta alxaraama oo beytkii xurmada lahaa ahaatay qiyaaman linnaasi buu ilaahay ka yeelay albayta alxaraama waxaa loo keenay litawdiix la caddaynaayo maca daalika haddana waxa weheliya madxi ayaa weheliya madxi ayaa weheliya abu xafsin waxaa jiri karaa waxa weeye dee abuxafsiye kalaa jiri karaa marka calaa kulli xaal tawdiix waa loo keenay lagu caddaynaayo ayaa loo keenay laakiin wax madxii markaa taa hore lama socdo waayo cumar waa mujarad calam waa calam keli ah marka maadaamay calam tahay tawdiixun lagu caddaynaayo dadka qaar ay dhici karto abu xafsi inuu ka qarsoomo ayaa lagu waadixiyey cumar marka li tawdiix baa loo keenay caddayn la caddaynaa marka waa limujaradi tawdiix taa hore tan kale waa tawdiix u madxi weheliyo oo kacbada waxay yidhaahdeen luqada carbeed marka laga eegaayo erayga kacbo waxaa la yidhaahdaa guri kasta oo mukacab ah bimacnaa afar qabcadood leh asal ahaan luqada carbeed kacbaa lagu yidhahdaa laakiin markii dambe dee kacbaday ku caanbaxday kacba laakiin asalka luqadu magac ahaan wuxuu ku dhici karayey guri kastooo mukacab ah yacni marka afartaas qabcadood markaa leh laakiin waxay iska noqotay markii dambe calam bay noqotay oo ku gaara kacbada la yaqaano marka albeyt alxaraama iyadoo kacbadu marka ay tahay gurigaas ay calam iskaga noqotay ayaa haddana waxaa lagu sii waadixiyo lagu sii caddeeyey laguna ammaanay guri xurmale inuu yahay marka madxina waa weyriyaan wa yakfii fi tawdiixi waxaa ku filan caddaynta an yuwaddixa ahaani alawwala an yuwaddixa inuu caddeeyo athaanii ka labaad alawwala ka hore inuu caddeeyo cinda alijtimaaci markay kulmaan wa in lam yakun yaanu ahaanba awdaxa minhu mid ka cad cinda alinfiraadi markuu keli noqdo yaanu kaba caddaanbeen ka caliyin zayni alcaabidiin waa sida cali oo kale oo zayn alcaabidiin caabidiinta quruxdoodii ahaaday waa laqabkiisa iyo walcasjadi sida casjad oo kale addahabi yacni dahabka markaa ahaaday masalan haddii la yidhaahdo qaala caliyu bnu lxusayni zaynu lcaabidiina wuxuu yidhi caliyu bnu xusayn oo lcaabidiin ahaaday wuxuu yidhi kada wa kada saaya saas caliyu bnu xusayn ibnu cali bnu abi aalib ayaa lagu laqabi jiray zaynulcaabidiin marka waxaana caannimo badan caliyu bnu xusayn in la yidhaahda iyo zaynulcaabidiinna waxaa caannimo badan caliyu bnu xusayn marka awdax kama aha zaynulcaabidiin cali marka awdax kama aho kama caddaan badna oo loogama garasho badna laakiin marka la ysku ladho buu siyaadinayaa yaanu awdaxba ka ahaani wuxuu kaloo noqon karaa mid awdax ka ah sida walcasjad ishtaraytu alcasjada casjad baan iibsaday oo addahaba dahab ahaaday nusakha qaar oo qorayaa ayiddahabu waa saasoo kale ayiddahabu saasoo kale noqonayso ishtaraytu alcasjada ayiddahaba oo ayda dabadeed wixii dhacay de waxay noqonayaan cadfubayan bay noqonayaan casjadna waxaa looga jeedaa dahabka laakiin casjad waa eray ghariib ah dahabna erey ghariiba maaha waa erey waadix ah culamada nuxaadda bacdi ka mida ah waxay yidhaahdaan cadfu bayaanka waxaa loo shardiyaa an yakuuna almubayinu awdaxa min almubayan caddeeyuhu waa inuu ka caddaan badan yahay oo ka waadaxsan yahay la caddeeyaha haddii kale caddayn faa'iidayn maayo bacdi baa sidaa yidhi ha yeeshee qolyaha nuxaaddu iskuma waafaqsanaa oo arrin ay ku kulansan yihiin oo isku waafaqsan yihiin ma aha ee bacdigood baa saa maray marka mashaayikhdu waxay tilmaamayaan marka la leeyahay tawdiix waa faa'iidaynaya cadfu bayaanku ma aha markaa ilaaba ilaa mar walba inuu ka caddaan badan yahy yaanu awdaxba ka ahan markuu keligii noqdo ee waxaa la odhanayaa tawdiix buu faa'iidaynaya oo hadduu awdax ka yahay inuu tawdiix faa'iidaynaya garanay haddaanu ka waadaxsanayn siduu tawdiix u faa'iidaynaya haddaanu ka waadaxsanayn tawdiix wuxuu u faa'iidaynayaa eraygan lagu sii daray ijtimaaca isla kulmaan eraygii hore iyo kani ay isku ladhmaan wuxuunbuu ku darayaa tawdiixii marka maadaama qadar tawdiixa uu idaafaynayo waxay markaa noqonaysaa inuu tawdiix keensanayo wa in lam yakun awdaxa minhu cinda alinfiraad markuu keli noqdo yaanu ka waadaxsanaan be oo iminka caliyu bnu xusayn iyo zaynulcaabidiin markay kale keli noqdaan dee caliyu bnu xusayn baa awdaxa zaynulcaabidiin laga waadaxsan laakiin markay labadu isku ladhmaan dee siyaadatu tawdiix bay faa'iidaynayaan ladhnaanta ay isku ladhan yihiin tawdiix dheeraadaa ka imanaya waayo waxaa dhici karta ashkhaas kale oo dee cali la yidhahdaa jirta ama ashkhaas kale oo caliyu bnu xusayn la yidhaahdaa jira laakiin marka la yidhaha caliyu bnu xusaynoo haddana lagu daro laqabka zaynulcaabidiin waxay noqonaysaa waa tawdiixun calaa tawdiix wuxuu noqonayaa ziyaado markaa tawdiixoo dheeraadii inay markaa timi wa cadfu nasaq cadfu nasaquna yakuunu lilaghraadi wuxuu u sugnaadaa ujeeddooyinka allatii taasoo tu'addiiha ay keensanayso axrufulcadfi xuruufyada cadafku ay keensanayaan ka tartiibi maca atacqiibi fil faa waa sida tartiibta shaygii in sidaa u kala horreeyo u kala ratiban yahay yaa tilmaanta la tilmaamayo maca tacqiibi inuu iscirbinayo isdaba joogo ay weheliso oo fil faa'i fa'da ku sugan wa maca taraakhi iyo sida tartiiboo taraakhi weheliyo oo fii summa summa ku suganoo kale yacni waxaa laga tilmaamayaa cadfiga cadfu nasaq la yidhaahdaa waa cadafka xuruufta wax laysugu cadfo cadafkaa xuruufta wax laysugu cadfaana macaanida uu faa'iidaynaya waxa laga qaataa xuruufta ayaa laga qaadanaya oo xaraf waliba macno ayuu faa'iideeyaa macaanidaa u faa'iideeyey ayaa laga faa'iidaysanaya macaanidiina waxbuu ka tusaaleeyey shiikhu oo fa'doo kale waxay faa'iidaynaysaa tartiib maca tacqiib tartiibtu waa maxay shay walba in rutbadiisii iyo maqaamkiisii la dhigo meeshiisii shaygii baa la tartiibiyey bimacnaa mid murataboo kala horreeyaa laga dhigay oo mid walba rutbadiisii la dhigay maca tacqiibi inuu iscidhbinayo ay la socoto oo mid waliba ka kala daba joogo zaman badani aanu dhaxayn tartiib maca tacqiibna waxay ku sugan tahay fa'day ku sugan tahay laakiin waxay yidhahdeen culammadu tacqiibkaasi waa fii kulli shayin bixasabih yacni meel walba ama shay walba qadarkiisuu noqonayaa tartiibtu mar waa dheeraan kartaa oo maqaamkaa keensanaya marna waa gaabnaan kartaa marka mid walba waa u dhici kartaa haddii la yidhahdo tasawaja fulaanun fa wulida lahu ninkii hebel la odhan jiraa guursaday oo fa wulida lahu waa loo dhalay markuu guursaday isla markuu sidaa u guursaday miyaa loo dhalay maya waxaa laga tilmaamayaa yacnii wakhtiga guurkiiyo wakhtiga loo dhalay way isku dhowaydoo muddadii xamliga besbaaba u dhexaysayba shudhadkiiba hor bay ka qaaday dabeedna marka muddadaa sidka ilmahaasi ku jiray ayuunbaaba markaa u dhexaysayba tacqiibka waatay culammadu yidhaahdaan fii kulli shayin bixasani bixasabihi maxaa loo yidhi caqlan baa la garanayaa ama caadatan wilaadada ka imanaysa guur dabadii inay u baahan tahay muddadii sidka ahayd inay markaa jirto marka waxa weye bixasabihi bay noqonaysaa haddii laakiin markaa mid taa keensanaysaa aynay markaa meesha ku sugnayn waxay noqonaysaa zaman ku dhow inay tahay oo isla markiiba markaa aan waxba saasi aynay u dhexayn maata fulaanun fadufina hebel baa dhintay oo fadufina dabeedna waa la aasa yaa laga tilmaamayaa zaman badan aaska iyo dhimashada inay u dhexaysay haddii bila'aan la aasin fa dufina miyaa la odhan lahaa summa in la isticmaalaa ansab ahayd markaa marka fa lama isticmaaleen waayo caadatan waxaa la yaqaannaa dhimashada iyo aaska wakhti badan inaan u dhaxayn marka idan wuxuu noqonayaa isla markiiba in muddadii la tajhiisinayey la diyaarinaye la maydhaya xabasha la qodaya mooyaane wax kaloo u dhexeeyeyba dhimashadiiyo aaska inayna jirin summada waxaa loo isticmaalaa waa tartiib maca taraakhi iyadoo la tartiibinayo sidaa inay u kala horreeyeen la tilmaamayo ayaa haddana zaman u dhexeeyey oo waa tartiibun bimuhla ama maca muhlay culammadu yidhahdaan waa tartiib weliba zamanna u dhexeeyey oo wakhti u dhexeeyey dalaba fulaanu lcilma summa saara caaliman ninkii hebel la odhan jiray cilmigii buu doonay summa saara dabeedna wuxuu noqday caaliman caalim buu noqday dalabka goortuu sameeyey goortuu caalimka noqday dee zaman baa u dhexeeya soo maa idan wax ansab u ah in summa la geliyo ayaa ansab u ah waxaa jira laba bayd oo ay ku tilmaameen culammada qaarkood macnayaashan ee eh, ku saabsan taraakhiga iyo marka waa macno yaroo iska maliixa oo wax la yska garanayo oo waxba kollay markaa muhim saas ma aha macnaha uu tilmaamayo unbaa xoogaa yara xasuusaduun dee in lagu xasuusto loogu talagalay wuxuu uhi idaa maata bnuha sarakhat calayhi wamaada tastafiidu min asuraakhi satatbachu ka caطfi ilfaa'i laysat tumahalu aw ka summa cala ataraakhi idaa maata bnuha sarakat calayhi hooyada marka inankeedu dhinto way ka dul ooyeysaa waa ka dul qaylinaysa wamaada tastafiidu min asuraakhi maxay qaylada ka kororsanaysa istifhaamkaasi muxuu noqonayaa inkaari buu noqonayaa satatbacuhu ka cadfi ilfaa laysat waxay raaci doontaa sida cadafka fa'doo kale ayay u raaci doontaa oo iyada lafteedu dee iminkay ka daba dhiman doontaa laysat tumahalu aw ka summa cala taraafi ama iminkay daba joogtaa ama summa sideeday markaa zaman yare u dhexeeyaa zaman xoogaaya yaa satatbacuhu ka cadfi ilfaa hamsadii wuu tuuray laysat tumahalu aw ka summa cala waalbadalu yakuunu liziyaadati altaqriiri waaliidaax bedelku wuxuu u sugnaadaa sugis markaa waxa weeye la siyaadinayo iyo waliidaaxi caddayn la siyaadinayo ayuu u sugnaadaa naxu qadima bniyi waxa yimi inankayigii ka beddelo caliyun cali ayaa yimi fii bedeli lkulli bedelu mutaabiqa marka laga eegaayo misaalkiisu saasoo kaleu noqday wa waa safray aljundu ciidankii baa safray ka beddelo aglabuhu badankiisii ayaa safray fii bedeli lbacdi bedelbacdiga marka la tusaalaynaya saasuu noqonay wa nafacanii waxa i anfacay alustaadu mucallimkii ayaa i anfacay ka bedelo cilmuhu cilmigiisa i anfacay fii bedeli ijtimaal bedelka bedelu ijtimaal la yidhaahdo isagana tusaalihiisu saasuu noqonay beddelada qaarkood waxay yidhahdaan culammadu kalaamka fusaxada kuma dhacdo sida bedelulkhalad bedelka la yidhahdoo kale bedelka bedelulkhalad la yidhaahdo waxay yidhahdeen balaaqada shaqo kuma leh fii kalaami lfusaxaana kuma dhacdo kalaam fasiixa dhexdii bedelulkhalad kuma dhaco laakiin bedelada noocan bedel mutaabiq iyo eh, ama bedel kulli nooca laga cabiro iyo bedel mutaabiq waa isku mide eh. iyo bedelulbacdi iyo bedelu ishtimaal saddexdaasi mid walba maxal bay ku leeyihiin balaaqada marka macnayaal bay faa'iidaynayaan beddelulkulli waa marka shayga shay daboolayo aan ka yarayn ee juzna ka ahayn kulli iyo juz waxaan ahayna aanu ahayn ee laakiin ay isla eg yihiin ka laga beddelay iyo ka lagu beddelay taasaa mutaabiq ama beddelulkulli la yidhaahdaa ama ay ka cabbiraan beddelu kullin min kullin waxaa loo keenaa sugis dheeraad ah oo la sii sugaayo iyo caddayn lasii caddaynayo ayaa loo keenaa tusaalihiisu waxay ahaatay qadima bniyi waxa yimi inanka yihiin inama dhowruu leeyihi rubbama inaan la garan inankiisa yimi waa kii dabeedna wuxuu yidhi caliyun ka bedelo cali baa yimi marka wuxuu noqonayaa ziyaadatu taqriir waliidaax ayuu noqonaya ama inan kaliyaba waa leeyahay waa iska sii caddaynaya waa iska sii waadixinaya haddii inamo kale uu ku dhehgeli karo wuxuu noqon karaa tamyiiz oo dhowr inanun hadduu leeyahi hor dhowrkii inan markaa waxa laba maqnaayeen ou yidhahda qadima bnii inankaygii baa yimi dee markaasoo kale ishkaal bay yeelatay inanka yimi waa kii laba inanoo u dhalaa labaduba maqnaayeene marka caliyun markuu yidhaha waxay noqonaysaa litamyiiz laakiin hadduu inan keliya leeyahay ama la ogsoon yahay inamadiisa inan keliyun baaba maqnaa ou yidhaahdo qadima bnii dee waa iska caddo waa la iska garanayaa ziyaadatu tawdiix bay markaa sii kordhinaysa haddii laakiin cid kale ay ku dheh gelmi kartaa ay jirto tamyiis bay markaa noqon lahay wa saafara aljundu aghlabuhu waxaa safray ciidankii baa safray aglabuhu ka bedelo badankiisii baa safray marka aghlabuhu wuxuu noqonayaa beddelu bacdu waayo badanka ciidanku waa qayb ciidankii ka mid a kulligii ciidanka ma aha mar haddaanu kulligii ahayn beddel mutaabiq noqon maayaan oo beddelu kullin min kullin ma noqonayo wuxuu noqonaya bacdi buu noqonaya farqi marka laha bacdigaas inuu yar yahay iyo inuu isagu badan yahay wa nafacani ilustaadu cilmu waxay anfacay macallimkiibaa i anfacay ka bedelo cilmuhu cilmigiisa i anfacay bedelu ijtimaal waa maxay ijtimaal waa koobs waa beddelka shayga laga beddelayaa shaygii laga beddelayey aanu jusna ka ahayn bacdina ka ahayn ee wax kaloo ku tacalluqa u ahaaday laysa bijuz'ihi walaa kullihi kulligii ma aha bacdigiina ma aha waa wax kaloo isaga ku tacalluqoo u koobsanayo kaasaa waxaa la yaha bedelu ijtimaal masalan wuxuu yidhi acjabanii alfataa ama acjabanii zaydun waxa i cajabiyey oo aan la dhacay ninka zayd la yidhaahdo adabuh ka beddeloo aadaabtiisaan la dhacay oo i cajabisay adabuhu maxay noqonaysaa bedelu ijtimaal bay noqonaysaa waxaa la yidhi acjabatnii daaru waxay cajabisay guriga xusnuha ka beddelo wanaaggeeda gurigani wanaagsan yahay ayaa i cajabisay muxuu noqonayaa beddelu ishtimaal buu noqonaya bedel ishtimaal ayuu noqonaya acjabanii fulaanun fasaaxatu maxay noqonaysaa beddelu ishtimaal waa saas ui marka kullu dalika waxay faa'idanayaan ziyaadatu taqriir waalidaax ayay faa'idanayaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub